bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo toddobaatanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina maxamed bni cabdillaah khatm اأنbiyaءi wاmursalin وعalى alihi وaصxaabihi وaslma تsliima kaثiira ama bعd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma ynfacuna wzidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu ku dhex jirnay sanadkii u dambeeyey sanadkii u dambeeyey manaa xajat lwadaac iyo khudbadii la odhanayay khudbat lwadaac ama sagootigii nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ummadda islaamka sanadii tobnaad uu xajka dhexdiisa ku sagootiyey waaya khudbadaas oo taariikhi ahayd lagu tilmaamo distoorkii ummadda islaamka ee mustaqbalka inuu nebigu udhigay calayhi الsalaatu wasalaam umadda wa fi taasic maalintii sagaalaad wa fi taasici minhu bishaa ka dilqicdo la dha dilxijo la idhaahdo maalinkii sagaalaad tawajaha ilaa carafa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam carafuu ukaxay u kacay isagoo ka ambabaxay mina wa hunaaka khadaba khudbatahu shariifa khudbadiisii quruxda badnayd ayuu halkaa ummadda uga jeediyey allatii bayana fiiha diina kullah diinta islaamka o dhan buu caddeeyey waaya usasahu wa furuuca asalkiisa iyo faraciisa wahaaka nasuha khud nasaha khudbadani habkay udhignayd waa sidan arrimaha caqiidadu kaga waramay kuwa cibaadada kuwa ijtimaaciga kuwa dhaqaalaha kuwa qoyska kuwa khaarijiga ah intabuu ka waramay si koob kooban sidaad arki doonta kaanat khudbata almuwadic mid ummadiisa sagootiyaya khudbadiisi ilahay alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanatuubu ilayhi wanacuudu bihi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh uusiikum cibaad allahi bitaqwa allah addoomihii ilaahay oo waxaan idiin dardaarmayaa laka cabsiga wa axusukum calaa daacati waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaa ilaahay aqbashaan ood adeecdaan waastaftixu waxaan hadalkayga ku bilaabanayaa biladii huwa khayr wixii wanaag leh ama bacd intaa kadib waa khudbat lxaaja khudbat xaaja istiftaaxeeda wey istiftaax khudbat alxaaja qofku markuu muraad leeyahay khudbad akriyaya bilowgeeda sidaas ayuha annaas ismacuu minii wardadow iga dhegaysta ubayin lakum waxaan idiin caddayn doonaa waxaa u baahan tihiin fa inii laa adrii anigu ma ogiye lacallii waxaa laga yaabaa la alqaakum inaanan idinla kulminba inaanan idinla kulmin bacda caami haada sanadkaygan wixii ka dambeeya sanadkan wixii ka dambeeya yar yarta nagu buuqaya albaabka bannayaga wayna wareeriyeen lacallii laa alqaakum bacda caami haada inaanan idinla kulmin baa laga yaabaa sanadkan kadib fii mawqifi haada goobtan anigoo ka hadlaya halkan inaanan sanadkan kadib ku soo noqonna waa suuragal rasuulka sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa wuxuu barayaa in had iyo jeer ay iska ahaadaan dad diyaara alaabtooduna u xidxidhan tahay kol haddaanu qofku nagaadi ahayn ee uu safar yahay sidiisaba waa in alaabtu u xidxidhan tahay ku-talogalka dhaqaajintuna aya wakti goor walba waa in uu ku fikiraa inay suuragal tahay ayuha annaas ina dimaa'akum wa amwaalakum war dhiiggiina iyo xoolihiinu inaad meel kaga dhacdaan oo isku xadgudubtaan xaraamun calaykum mamnuuc buu idinka yahay dadka muslimkaa haddaad tihiin dhegti dhiiggiina iyo maalkiina midna meel ha kaga dhicina war ha isku xadgudbina ilaa an talqow rabbakum ilaa intaa ilaahay la kulmaysaan inaad godob kala gashaan naf iyo maal leh war iska ilaaliya godab hagelina ilaa an talqow rabbakum ilaa ilaahay la kulmaysaa kolka ilaahay lala kulmana dee markaa waxaaba joogta waa xisaabtii uun waa in addoomihii la xisaabinayo qof waliba isagoo gacmo madhan ayuu yimi oo godab la ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada sida maalinkiinani uu xurmo u leeyahay oo bishan dhex dhacay oo beledkan dhex dhacay maalinku xurmuu leeyahay oo carafa bishu xurmay leedahay waa bilihii xurmada lahaa waa dilxija beledku xurmuu leeyahay albeled alxaraam intaasoo isku dhaaban xurmadoodu siday xaraam u tahay ayaa dhiigga muslimka iyo maalkiisuna xaraam u yahay war qofkii kacbada ilaahay qadarinayow dhiigga muslimka qadari kaasaa ka qiimo badan iyo maalkiisa alaa hal ballaqtu alaa hooyaay baraarugu oo hal ballaqtu ay qad ballaqtu waan idin soo gaadhsiiyey anugu way kaa balaagun weeye hal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun waaya haadaa balaagun linnaas waliyundaruu bihi waa dadkiibaa la gaadhsiinayaa risaalada si loogu dego allaahuma fashhad ilaahay ka markhaatihow faman kaanat cindahu amaana waar qofkii dad ammaano ka hayo ammaano qofka haya falyu-addiha ha u celiyo ilaa man i'tamanahu calayha ciddii ku aamintay war ammaano ninkii hayow gaal ha ka hayo islaam ha ka hayo ha u celiyo ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ammaanada u qadarinayay gaalada iyagoo dilaya isaga iyo asxaabtiisaba oo la dagaalamaya haddana maalintii uu doonay inuu ka ambabaxo maka sanadii saddex iyo tobnaad risaaladiisa isagoo weliba iyaga ka dhuumanaya oy dil ku xukumeen oo seefalala hor taagan yahay ayuu haddana gaalada ammaano badan u hayay qaar badan oo dee iyaga ka mid a ah, ayuu ammaanooyinbu u hayay maxamedan nin baa loo yaqaano ummad badan oo reer maka ah ehelkiisa iyo ummadda kaleba ayaa account buu ahaa loo dhiibta ammaanada dahab iyo dola danaaniir iyo wixii walba dabeedna markii uu baxayey maadaama isagii si dhuumashaa uu ku baxayo cali buu u reebay ammaanooyinka liiskii ammaanadu u dhiibay wuxuuhi war cali ow adigu iga dambeeyo qof walba waxiisii u geed dadkii waxigulahaa waa kuwaasi anugu dhuumashaan ku baxayaaye waa ku qaca sababtu cali kaga hadhay saasay ahayd ammaanada gudideeda fain amina bacdukum bacdan falyuaddi aladii tumina amaanata haddii ay is-aamintaan kii wax lagu aaminay ama ammaanadii ummadda ha ahaato ama amaanadii ashkhaasta ha ahaato ama ammaanadii naftiisa ha ahaatee qofku ammaanada inuu ilaaliya iimaankay ka midta dabeedna markuu sidaa uga hadlay arrimaha la xidhiidha dhinaca caqiidada wuxuu ka hadlay arrimihii ijtimaacigahaa ah iyo bulshada wuxuu hi ina riba aljaahiliyati mawduuc jaahiliyada wixii riba la isku lahaa waa ka guur haddii ribadii aynu riba aynu isku lahayn waktigii jaahiliyada oo lacaga amaahahoo dulsaar lahaa ay jireen waa mawduucun waa tuuris lasoo qaadi maayo riba way u dhamaatay ogaada oo sida markaa qur-aanku uu tilmaamayo waxa uu qofku leeya rasamaalkiisii unbuu leeyay wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlibuuna walaa tudlamuun raasamaalkiiniibaa leediin oo laydinka jari maayo oo laydin dulmiyi maayo waxba laydinka goosan maayo idinkuna dulsaarka iyo dulmiga iska daaya halka iminka caalamka waa burush wasakh ah oo ay yuhuuddu la wareegayaan oo meel wal oo sistamka baananka uu ka jiraba ay dadka saa ugu dhex wareejinayaan oo qofka ay isku dayayaan qof kastoo la mucaamalooday baan in wasakdaa wax ka gaadhaan haddii baankii la waayana waaba sida wadankeenoo kale muctaraf dawaliyana waa in hay-adaha laga hirgeliya can dariiqi ilhay-aat oo dabeedna hay-adahaas ay iyaguna burushka halkaa baankii wakiil ka sii noqdaan ma istaagaan ila shaydaanka shaqadiisii weeye wuxuu yihi waina geel baa loo tumaaye cidda wax waaninaysa hormuud inay unoqoto weeye si ay lita'kuda dawra namuudajiya wuxuu hi waina awala riban ribada u horaysa buu abda-u bihi aan ku bilaabayo la tuuraya riba cammi alcabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkay ah ribadiisaa u horaysa buu reer cabdilmualib dulsaarkii dadka ku ma weydiin karaa idinaha ha weydiinina waina dimaaa aljaahiliyati mawduuca waar dhiiggii la isku lahaa waktigii jaahiliyadii ka guura isagana macnaha wixii godob la isu lahaa jaahiliyadii islaam baa ka dambeeyey walislaamu yajubu maa qabla waa xumaan la booshaaqayoo dhan walba u firidhayoo haddii la yidhaahdo jaahiliyada wixeedii dib ha loogu laabto hala kala guro laga bixi maayo marka qofku kolkuu islaamo sidii looga dhaafayo wixii hore taasunbay ku jirtaa waxaan la idhaahdo dhiiggii jaahiliyada dhaqankaa jaahiliyada ee gaalnimada lagu jiray war wixii godob la kala galay qabaail islaayay ka guura waaya wuu sii wado dabeedna taana tusaale u sameeyey wuxuu hi wa awalu damin dhiigga u horeeya ee abda-u bihi aan ku bilaabayo ee laga tegayaana dmu caamir ibnu rabiicata ibnu lxaaris waa ninkaas dhiiggiisii baa laga tegayaa buui ninkaasaynu ku bilaabaynaa ninkaasoo reer reer banilmualiba ayaa isagana dhiiggiisii laga tegaya oo reer bani sacad qolada la odhan jiray ayaa jaqsiinaysay marka reer hudayl qabiilada la idhaacdo ayaa dilay waxba laysma weydiiyabu waina maaatira aljaahiliyati mawduuca har wax kasta oo lala kala gaar gaar ahaa jaahiliyadii ka guura iyadana dadku khusuusiyaad bay lahaayeenoo qaar baa xoogaa calaf iyo dheefa gaar u qabay beriga hore dadkana iska yara bidi jiray marka maaafir waa waxyaabaha dadka qaarkood ay la gaar noqdeen waa ka guur ummaddu waa maanta sinanta غayr sadana والsiqاaya asadana waxa weeyaan haynta kacbada manaa xokaynta kacbada iyo mafaatiixdeeda cidda haysa ha iska sii hayso siqaayaduna samsamka iyo cidda waraabisa waa cabaas iyo aalkiisiye iyaguna ha iska sii wadeen labadaasi waa laba hawlood oo ka socda baytullahi alxaraamka in dadka haya laga eriyo oo qaar kale lagu bedelaana macno buurani kuma jiro waana loo ogolaaday nebiga inuu labadaa u daayo labadaa waa loo dayn buur dabeedna wuxuu ka hadlay dadka imika dhimanaya ee dadka ku kala dhimanaya iyo waxa laga yeelayo markaasuu tilmaan ka bixiyey dhiigga camdiga ah iyo ka khata ah wuxuu uhi walcamdu qawad haddii cid markaa camdi loo dilo waa qawad waxaa ka waajibaya qisaas qisaas baa ka waajibay alqawad alqisaas waar ciddii gardarro waxudisa hala qisaas wa shibhu lcamdi camdiga ka shabahaya isagoo aan lahayn qisaasta haddaan tilmaan ka bixiya buuli maa qutila bilcasa waalxajar waa qofka ul iyo lagu dilay dhagax lagu tuuray iyo waxa ah ulbaa qofkii lagu dhuftay budm iyo bakoorad ma aha laakiin waa ul ayaa lagu dhuftay qofka ushu way xanuunsiisaa laakiin ma disho sidoo kale dhagaxa baa lagu tuuray tawba ayuu ka noqday kuwaas waxa weeyaan waa shibhul cand candi buu shabahaa markaa qofkii la qisaasi maayo waa magcun wakaha wa fiihi miatu baciir boqol geelaa ka waajibaya raggii magtaa isagee shibhulcandigaah faman zaada qofka kordhiyaa fahuwa min ahli ljaahiliya jaahiliyadii buu kamid yahay lagama kordhin karaa islaamka waa sidaa wey in ciddii markaa lagu yeeshay ay kordhisaa waa sulux ilaahay baa yihi wasulxu khayru haddii qaar la qabsado laydhaa magtiina siiyo si loo kala bogsiiyo la yidhaahdo labaatan dheeraadaanu idin siinay kuwii magta bixinayabaa u gartay gacan maris iyo bogsiin daraaddeed annagaa ku darnay ee in lagu toojar gareeyo laydhaa ilaa wa ilaa ku dara oo maaragtay kuwii iyaga wax laga dilay ay yidhaahdaan boqol iyo konton oo nasiisaan mooye waxba ansixi maaya oo qasab laga qaadata la diidaya waa taa laakiin haddii ay tahay wax lagu suruxtamo oo siyaado iyo nuqsaan marka siyaadona waa lagu samayn karaa nuqsaanna waa lagu samayn karaa sulux daraaddeed ciddii ay ka go-aysay waxan maaha agoon iyo waxaa iyo dad iyo waxaa ciddii ay ka go-aysay xaq ulahayd ee ama kordhin karaysay ama dayn karaysay haddii ay kordhisay daysay wey laakiin haddii agoomo iyo dad waalan iyo dad aan waxba la weydiin oo afduuban iyo nooca waxna laguma kordhin karo waxna lagama dhimi karo sidaa in loo xisaabtamo sharciga loo eego wey haddii la kordhinayo haddii la dhimayo waay faman zaada fahuwa min ahli jaahiliya buu nabigu leeyay qofka kordhiye ilaha la ii kordhiyo ayuha nnaas wardadow nabigu leeya ina ashayaana qad ya-isa shaydaankii wuxuu ka quustay an yucbada fii ardikum haadi dhulkiinan in lagu caabudo ilan berigii hore sanamyaasha markii la caabudayey shaydaan baa la caabudayay oo waataynu soo maraynay inuu sanamyaasha qaarkoodoo la dumiyey shaydaan kasoo dhex booday shaydaan madoobey marka in shaydaan dhulkan lagu caabudo saacaddan laga bilaabo wuu ka quustay walaakinahu qad radiya wuxuu ku maqsuuday oo uu ka helayaa an yudaaca in lagaga tala qaato fii maa siwaa dalik intaa wixii ka soo haray markuu dadka usoo jeediyo wixii aan gaalnimo ahayn in laga aqbalayo taasuu raalli ku noqday waxaa laga aqbalayo mimaa taxqiruuna min acmaalikum camaladiina ay yaryaraysanaysaan macsiyada ay yaryaraysanaysaan ayuu dadka ku daldalaya dabeetana waa laga aqbalaya intaasu ku mabsuuday oo uu ku raali noqday mimaa taxqiruuna min acmaalikum camaladiinan ay yaraysanaysaan ee shaydaanku uu idiin soo bandhigayo ee noocyada kala duwan leh godabaa ilaahay ka gashaan iyo mid aa ummadda ka gashaanba taasibuu shaydaanka idinku bedelay ogaada gaalnimadii waa dee waxyaabaha ugu dhib badan bay kamid tahay tafaruqa waxaan la idhaahdo iyo kala taga jacabka ummadda ku dhacay ayuha nnaas wardadow waa wuxuu buufinayaa nebigu oo uu xididada u saarayaa jaahiliyada iyo arkaanteeda ina anasiia buuri dibdhigu ziyaadatun fi lkufr waa gaalnimo la kororhsanayo nasiicuna dee sida qur-aankuba uu tilmaamay waxa weeyaan bilaha ayay dib dhigi jireen oo waa tan maaragtay wax lagaaga sheegayo oo marka had iyo jeer ay u baahdaan inay dagaalamaan ama ay duulaan ay geel soo qaadaan haddii waktigaasi uu kaga beegmo bilihii xurmada lahaa ee afarta ahaa waxay odhan jireen shakilaan isku qanciya bishan inaynu bisha dambe ka dhignay tanna aynu dagaal gallo kama maaraneen ama saddex bilood oo isku xidhiidhsano ashhurulxuruma dagaal la-aan iyo dhac la-aan iyo boob la-aan joogi mayne xagga dambeyn u rari oo muxaram iyo safar iyo rabiiculawal iyo rabiiculakhir iyo kuwaasaynu ka dhigi doonaa kuwii xurmada lahaaye hawsha inoo fuliya kuwan maaragtay dhexdooda nasii markaa waa dibdhig wey bishii ilaahay uu xurmada u yeelay ayay dhexdeedii xumaantii samaynayaan bil aan xurmo loo yeelinna iyagiibaa u raray bishii kale inama nasiu ziyaadatu fi lkufr sida aayaddu sheegaysa yudalu bihi ladiina kafaruu kuwa gaaladaabaa lagu luminaya yuxiluunahu caaman sanad bay xalaashanayaan dibdhiga sanadkay muraad leeyihiin dibdhigu waa agtooda waa xalaal buu yahay bisha xurmada la isqanciyo dib u riixa weyn wa yuxarimuunahu caaman sanadna xaaraan bay ka dhigayaan dibdhiga oo sanadkaanay duulimaad iyo muraad lahayn waxay leeyihiin dibdhigu waa xaaraane bishu halkeeda ah ha iska ahaato wa caaman sanadna dibdhiga xaaraan bay ka dhigeen waxay leeyihiin dibdhigu ma banaane ha iska joogto bishu halkeedii maxay u dibdhigayaan baa isweydiin liyuwaadiuu si ay u waafajiyaan ciddata maa xarama allah birihii ilaahay uu xaaraamta ka dhigay tiradooda in la eg si ay u waafajiyaan oo waxay leeyihiin saddex bilood baa inaga xaraam ahaa dee saddex kale un baynu u niyoon doonaa marka saddex iyo saddex muwaabaa tiraa ka dhaxaysa xagga tiran inta maalmood ay ashuru xurumku ahaayeen in leegun baynu sanadka weynayn doonaa aynu u niyoon doonaa liwaadi waa sidaa wey waina zamaana buu nebigu waktigu qad istadaara ka hay-atihi wuxuu u wareegay habkii uu ahaa yowma khalaqa allahu samaawaati waalard maalinkuu ilaahay cirki iyo dhulka abuuray macnaheedu waxa weeye waktigu kolkuu ilaahay cir iyo dhul abuuray sidii u wareegayay ee ahaa afarta biloodna inay xurmo leeyihiin afartan bilood ay isku xidhiseen dilqicda dilxija muxaram rajabna goonintii afartaa bilood sidii ay u ahaayeen ashhur lxurum ayay maanta u yihiin ogaada jaahiliyadii dib dhigaysay ee horu marinaysayna meesha way ka baxday waktigu sidiisii buu ilahay ugu talagalay buu wareegaya wax damboo la dibdhigi karayaa ma jiro waina ciddata shuhuuri cinda allahi itna cashara shahran tirada biluhuna waa labiyo toban ilahay agtiisa fii kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalard maalinku caalamka ilahay abuuray saasuu hore u qoray saasaa qur-aanka u qoran saasaa laxmaxfuudka ku qoran sidaasuu ilahay khalqiga ku ogi labiyo tobanka afar bilood inay yihiin ashhur xurum minhaa arbacatun xurumun afar biloodba ba xurum la yidhaahdaa oo xumaantu mar walba waa xumaane ay sii xun tahay in dhexdooda la sameeyo afartii buu nebigu ka warbixiya wuxuu ihi halaatun mutawaaliyaat saddex bilood way isku xidhiidhsan yihin wa waaxidun fardun midina waa gooni dulqicda wadulxija walmuxaram way isku xidhiidhsan yihin waa sabataal carafo seko ayay yidhaahdaan soomaalidu wa rajab isaguna muxaram wuxuu ka mid yahay bilaa xurmada leh alladii bayna jumaada wa shacbaan jumaad alaakhir iyo shacbaan labadaasu udhaxeeya waa kan aynu iminka ku jirno rajab rajabu mudarab la odhan jiray oo mudar baa gaar usii weyneyn jirta waaya anaa hal ballaqtu buu nebigu allaahuma fashad ilaahay ou gaadhsiiye ka markhaati haw waa markhaatigii ummadduna markhaatiga uu nebigu ilaahay markhaati uga dhigay iyana way uga markhaati kacaya anaa hal ballaqtu markuu dhaa waxay leeyiin nacam qad ballaqta wa adayta wa nasaxta wa taraktanaa cala almaxadati albaydaa waadna gaadhsiisa ood noo naseexaysa ood ammaanadii gudatay xaq cad baad naga tagtay iyo waddo cad anagoo marayna ayuha annaas arrimihii qoysku usoo gelaya ina linisaa'ikum calaykum xaqa waar waxay idinku leeyihiin ooryihiinu xaq ooryihiinu iyo xaasaskiinu xaq bay idinku leeyihin walakum calayhina xaq idinkuna xaq baa ku leedi walaabudda an yucطa kullu dii xaqin xaqah wey cid walba xaqeeda hala siiyo sa aan isku ogaano waaya xaqii raggaa la horraysiiyey allaa yuudiina furushakum firaashyadiina waa inaanay ku joojinin khayrakum cid aan idinka ahayn walaa yudkhilna waa inaanay soo gelinin axaddan qof takrahuuna nacaysaan takrahuunahu aad nacaysaan buyuutakum gurigiina waa inaanay soo gelin ilaa biidnikum idinkoo u oggolaada mooyaane walaa ya'tiina bifaaxishatin xumaan iyo anshi xumo waa inaanay la imanin fain facalna hadday sameeyaan edadarooyinkaa fa ina allaha adina lakum ilaahay wuxuu idiin ogolaaday an tacduluuhunna in aa macnaha xanibtaa yaro xabistaan wa watahjuruuhunna fi lmadaajic uga guurtaan halka salliga lagu jiifsanayo aad dhan uga yar burkisataan tadribuuhuna darban hayra mubarix yar edbisaan edbin oo kayra mubarix aan waxba yeelaynin badan fain intahayna hadday ka joogsadaan wa adacnakum ay idin aqbalaan fa calaykum waxaa idinku waajiba risquhunna arsaaqadooda biilkooda wa kiswatuhunna iyo dharkooda bilmacruufi si wanaagsan in aa u siisaan qolo walba xaqa lagu leeya waa kaa xaqu waxa weeyaan u horeeya ragguu leeyahay furaashkiina iyo maqsinkiina hurdada iyo gogoshiina waa in aanay cid kale usoo waaririn meeshu waa meel xasaasi oo khatar cadiim sodogiina ku dhe ama soddohdii oo qofki halkaa kasoo jeedsada wuxuu u arkayaa ninkan meesha lihi nin ixtilaalay oo meeshii qabsaday marka halkii yareedaad ku seexanaysay kuu dayn waayey maxaguu balwaaya ku socdaa maxaa hadhay marka ama ha muujista ama ha qarsadee ninkaasi waa kaa sin wuu sindhidhay si uunbu u diray waayo gurigana iyay soo gelineen cid aa kala hayeysanaysaa macnaha islaantii waa inay la shaqaysaa dadku yaqaano ninkan gaydhkiibarkee waashmaanka ahy qofka meesha gudaha ugu jira uu ilaalinaya ama uu bari gaadhka u yahay wuu yaqaanaa dadku xiiseeyo iyo kuwu kala hayeysanaya soo maa qaar buu bilaa-idan iska soo daayaa oo idhahdaa kan kolleba waa kuu sheekaysan jiray ama wasiirka ama agaasimaha way iska sheekaysan jireen iska soo daa buu dhahaa midna wuxuu dhahdaa istaag ilaa aan amar kuu doono leanna uma hubo inuu lagu canaanan doono iyo in kale marka qaar way iska garanaysaa ninkeedu inaanu wax cudura ka qabin ama ay yihiin dadkii usradda ahaa qaarkood in xasaradi kasoo kordhi way kala garanaysa waa inay shucuurkiisa la socoto qofkii waa xoghayn khaasa wey marka waa inay ninkeeda la socoto marka cid uu fasaxa mooye cid kale waa inaanay usoo dayn faaxishona waa inaanay layman faaxisha sina oo qura laguma fasiri karo laakiin faaxishadu waa edabdaro iyo anshi xumo isagay xumayso ehelkay xumayso jaarkay xumayso diintay xumayso wax waxoo dhan waa faaxisha oo foolxumo wey hadday intaa la yimaadaan buu nabigu leeyahy ilaahay wuxuu idiin idmay an tacduluuhunna alcadlu huwa alxabsu wاtadyiiq waa in xoogaa cidhiidhiya la geliyo oo anshaxumadeeda dee nooc ciqaaba la saaraa waaya oo canaan bay leedahay tadyiiqu ila waa canaane qof weynoo la canaantay canaantu waxa ay kow ka tahay ciqaabaha ciqaabaha waxa kow ka ah canaanta waxaana ugu dambeeya dilka ah, ciqaabtii iyo xarigii iyo masaafurintii iyo ganaaxii iyo karbaashkii iyo jad waxaasoo dhan saasay isu daba soconayaan watahjuruuhuna fi lmadaajic inaa madjicu halka la jiifsanayo maaha maksinka iyo guriga lagu wada jire waa gogasha la jiifsanayo waa ganaax adag isna oo haddii raashin kastoo wanaagsan oy karisa aada cunto oo maaragtay arrin kasta oo aad isla kajaan qaadaan laakiin furaashka aada jiidato meeshaa waxa waa mudaaharaad baa ku jira mudaaharaad baa ka dhacay marka islaantaas waxba uma harin wey waayo ilaahay isagaa yaqaana rag iyo dumarba sida arrinkooda loo dhiraandirinayo wa tadribuhunna darban kayra mubarix garaaca garaaca aan mubarix ahayn oo aan lafna jabinin dhiigna kasii daynin bararna u yeelin macnaheeda waxa weeyaan waxaad u muujinaysaa mar haddaad gacan qaadayba ilahay idankii siday soomaalidu ku dacaydeyn jireen wadaadada cumaamadna aada la dhacdidin wadaadada waxa macnaha waxay ohan jireen soomaalidu muxuu ka dilay cumaamad buu la dhacay ama cigaal buu la dhacay ama tusbaxe ah, muxuu yeelay kol haddaanu sidii lafaha la gurin oo kii faraadinkii aanu soo kaxaysanin sidaydoo kale marka waxa weeye odaygii gacanta qaaday unbaa looga jeedaa mar hadduu gacanta qaaday oo ninkii eh, uu isqaadqaaday uu islaantii wax ku dhuftay arrinuma harin waxaad u muujinaysaa macnaha in xaaladdu meel adag kaa taagan liana alkaya aakhiru dawaa reerkii oo burburaya la leegan maaye qofkii waa in la gubaa qofku isagaa dawada u dambeeya fain intahaytun fain intahayna waa aacna kum hadday idin iska daayaan waxaasoo ay idin aqbalaan oo aqbalkeen ay noqoto islaanta meherkeeda waxaan leeay masruufkeeda iyo mariinkeeda iyo mucaamalada wanaagsana la dhaqanka intuba waxay ugu waajibayaan inay aqbalkeen noqoto ila meeshu waa maamul iyo idaarad meeshii maamul baa ka socda waa wasaarad dhisan marka waa inay heshaa kala dambeyn ciddii amarku soo baxayey iyo ciddii fulinaysay barnaamij idaariyaa socda lama yaqaano muasisadan aan lahayn maamul iyo kala dambeyn iyo mid amre iyo mid fuliya aan lahayn lama yaqaano sidaa daraaddeed haddii ay aqbalkeen noqotuunbay leedahay arsaaqadii iyo adduun iyo wixii kugu xidhnaaday haddii kale waxaad siisaa waa sabafaluhu facalayhina risquhuna wakiswatuhuna bilmacruuf marka waxa ay facalaykum waxaa idinku waajiba diilkooda iyo dharkooda iyo dhoonigooda intaa markuu nebigu sheego qolo marka waxaad arkaysaa iyada xaqeedii waxa lagu soo ururiyey in ay maaragtay xaqa iyada lagu leeyahay inay ka tala qaadato ninka oo wixii uu doonayo ay ilaaliso wixii uu diidayo ay iska dayso wixii isaga u gaara dadaanay la wadaajinin waaya soomaalidii hore waxay odhan jireen muftiga iyo marwada iyo mas-uulka mayadu ammaan bay u tahay bay odhan jireen wada iyo mas-uulka mayadu way ufiicantahy bay dhaheen macnaha mas-uulku inuu maya yidhaahdaa way ufiican tahayoo wax umadeed bu hayaa waar hebela waxaa isi ho waar hebela waxaa isi ho hadduu ku daldalu mayaba odhan waayo oo wixiisiyo kii ummaddu isugu mid noqdaan sawkaa meeshii kharibay maaha marwadana mayadu way u fiican tahayoo kii soo wareegay iyo kii dumaashi u sheegtay iyo tii soo gashaaba waxay weydiistaan hadday ku kala dirto dee iyadana maya la-aantu iyadana uma fiicna inay maya tidhahda ammaan bay utahy muftigana ammaano cilmi baa looga fadhiyaa masale kastoo la weydiiyo hadduu ka hadduu yidhaahdo waa sax way kuu banaantay iska yeel iska samee oo ha samayniyo lagaba waayaba iska daa iyo waa xaaraan iyo ka jooji oo dadka wax aan raali gelinaynin mararka qaarkood inuu idhaahdo wey wixii aan diini banayn inuu diido wey isna ammaanu hayaa marka waa xikmad weye xikmad marka waa marweye iyaduna maeda ha ogaato wixii aanu ninka ogolayn markaa si gaarahoo maadaam dumarkii ay maati yihiin si gaaru ah iyaga dardaaran gaaru u xariiqay nebigu markaasuu raggii la hadlay markaasaa wuxuu ihi inama anisaau cindakum cawaam waa ragow inama anisaau dumarku cindakum marka ay agtiina joogaan cawaanun waxa weeyaan asiiraat waa dad qof lasoo qasaalo halkan lagu hayoo kale reerkoodii iyo aabaheedii iyo ehelkeedii iyo wuxoo dhanka ka soo waariday halkan aqalkan ku haysta ee ay u shaqaynaysa ee ku raaxaysanaya ee caruurta ay u dhalaysay ee u xanibanta waa idinka waa ninkii waa asiira waa xabad lasoo qafaalay waar idinka idin qafaalan yihin dumarku dumarku idinka ayay idin ammaano idin yihiin magan bay idin yihiin gurigay idin joogaan dartiin bay u rafaadaya qof la haystoo kale ka dhigan yihiin wuu isu muslaxayaa nebigu waaya laa yamlikna lianfusihinna shay shaya naftooda waxba uma haystaan gabadhii adigunbay ammaanadii dad iyo dunya iyo nafteeda iyo gurigaagaba kuu haysaa mooyaane laa yamlikna lianfusihinna shay-an gaar ahaantooda maamul ay u wataan ma jiro raciyadiina wey akhadtumuuhuna dumarkan waxaa ku soo qaadateen biamaanati illaah ilahay amaanadiisa ammaanad dad iyo tu duunyo ta dadkaa qaalisan war waa ammaanad dad ayay kugu tahay inantani wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah farjigu waa cawradooda iyo wixii u gaarka ahaa ee u asturnaa waxaa ku xalaashateen ilaahay kelmaddiisa waan kuu guuriyey waan guursaday meerkaasaan ku aqbalay kelmaddaas unbaa tiri uun dabeedna waabaad la wareegtayba kelmadaa keliya oo ilaahay fasaxay iyo agreementkaa iyo heshiiska aada saxeexday kaasaa ku xalaashateen cawradeedii ayuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waataquu llaha fi nnisaa war ilaahay kaga baqda dumarka haddaad dumarka ku xadgudubdaan ilaahay kamaydaan baqanine ilaahay kaga baqda wastawsuu bihinna khayran khayrna isu dardaarma oo adigu naftaada u sheeg oo khayr u dardaaran inay wadaadda wanaajiso adigu saaxiibkaa u dardaaran inuu islaantii xaaskiisa wanaajiyo adigu ehelkaaga u dardaaran inuu xaaskiisa wanaajiyo istawsu qaarkiinba qaarka kale ha isu dardaarne waa wacdi gaarahoo raggii ku jahaysanoo loo muslaxayo oo loo bustaynayo oo loo jahaynayo xagga dumarka maxaa u hadhay waa dardaarankii ugu dambeeyey ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku sagootiyey ayuu sidaa kaga tegay marka ta intaasoo dardaarana qawada ee islaam sheeganaysa ee ama gaal u jiibinaysa ama hay-ad danaxle kusoo afuufaysa u jiibinaysa waxa u fiican miskiinada in diinteeda loo sheego oo dardaarankii ugu dambeeyey kusoo khatimay nebigu inuu dumarka ahaa in loo sheego oo diinteeda la bara u wanaagsan oo qawadka ay iska yareeyaan waaya alaa hal balaqtu allahuma fashhad allahuma ashhad ilaahw gaadhsiiye markhaati ka ahow arimi waa intaas muhim ah wuxuu siiyey dardaaran dheeraada wuu kasii gudbay nebigu waxa uu markaa haddana si gaara ah ugu sii baxayaa ummadda islaamka iyo xidhiidhkeeda ayuha nnaas inama almu'minuuna ikhwatun waar mu'miniintu iyagunbaa walaalaa walaa yaxilu limriin qofna uma xalaalaha maalu akhiihi walaalka walaalkii maalkiisa inuu qaato ilaa can diibi nafsin minhu isaga oo ka mafsuudaho oo raallika ah mooyaane qorin iyo qalin iyo quwad iyo khiyaamo inuu midnaba ku qaato maya ilaa can diibi nafsin isagoo raallika ah. qaacidada u taallaawa can taraadin buu qur-aankuna ka cabiray nebiguna can diibi nafsi marka aada ka shakido qofkani inuu waxaan raalli ka yahay iyo in kale udhaadhaca inuu raalli ka yahy in kala hubso raalli noqoshiisunbuu ku xalaalanaya alaa hal balaqtu allahuma ashhad waxa uu nebigu haddana yidhi falaa tarjicunna bacdii kufaaran arrintaan idinka tegay gaalaha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacd iyadoo qaarkiinba qaarka kale qoorta ka guraya idinkoo qoorta iska guraya argaalnimaha u bixina macnaha wuxuu ku fasiray wuxuu eh, markii uu fasirayey gaalaha u noqonina wuxuu ku fasiray qoorta ha iska gurina macnaheed waxa weya haddaa dhiiggiina xalaashataa oo qoloba qolada kala tidhaahda dhiiggoodu waa noo xalaal way ku gaaloobayaan wax isku diidaniba ma jiro fa innii qad taragtu arrimii distoorku u galay iyo nidaamkii la raacayay ee ummaddu ay ku ururaysay raggooda iyo dumarkooda xaasaskooda maamulkooda iyo raciyadooda wixii ay midayn lahaabuu u baxay markaasaa wuxuu ihi fa innii qad taraktu fiikum waxaan idinkaga tegey maa shay baan idinkaga tegay waxyi samaawi ahoo in akhadtum bihi haddaa irkataan oo cuskataan lan tadiluu bacdahu aydaan dabadilumayn kitaab allah kitaab allah war ilaahay kitaabkiisa oo cuskataan baydaan andanaynin war kaana ogaada alahal ballaqtu allaahuma ashhad ayuha annaas midnimadii ummadda iyo inaanay mubarib iyo sabab lahayn inay iskhilaafaan sabab inaanay uheli karin buu sharxay markaa wuxuu uhi ina rabbakum waaxid wa ina abaakum waaxid kullukum liaadam waaadam min turaab akramukum cinda allahi atqaakum laysa licarabiyin fadlun calaa cajamiyin ila bitaqwa intaasu haddana dhiyo ina rabbakum waaxid ilaahaynu waa keli allah wa ina abaakum waaxid aabbihiina waa aadam kullukum liaadam dhammaantiin aadam buu ku abtirsanaya wa aadamu min turaab aadamna ciidun baa laga abuuray akramukum cinda allahi atqaakum ka idinku laandheeraysan ilaahay agtiisa waa ka idinku cabsi badan laysa licarabiyin nin carab sheeganaya ma laha fadlun calaa cajamiyin dheeraadkama lana cajamiya nin carab sheeganaya oo la nebigaanu isku qolannahay ama carab baan ka dhashay nin cajamiyo dheeraad kama sheelan karo ilaa bitaqwa alla kacabsiyo uu maaragtay kaga dheeraad yeesho mooyaane alaa hal ballaqtu allaahuma ashhad gaadhsiiya ilaahay markhaati ka ahaw falyuballig ashaahidu falyuballig ha ashaahidu minkum ka idinka mid ahe goobjooga ahi alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo waarintiina goobjooggii inta maqan gaadhsiiya waa ammaane ah ayuha nnaas ina allaha qad qasama likulli waarisin nasiibahu min almiiraas walaa tajuuzu liwaarisin wasiya walaa tajuuzu wasiyatun fi akthara min athuluth arrin kaleu ka hadlo nidaamka loo yaqaano alaxwaal ashaksiya iyo nidaamkii dhaxalka iyo kuwii dhintay iyo waxay kala yeelayaan kuwa noole arrin lagu dagmo wey dad badanna ku sibirraxdaan wuxu uhi ina allaha qasama ilaahay wuxuu u qorsheeyey likulli waarisin mid kastoo wax dhaxlaya nasiibahu min almiiraas qaybtuu dhaxalka ku leeyahay nasiibahu min almiiraas waar dad yahow qof kastooo idinka mid ah oo dhaxlo ah dhaxalkiisii dee ilaahay wuu cayimo qur-aanka sheegay walaa tajuuzu liwaarisin wasiyatu nin dhaxallihi dardaaran ma leh qof dhaxallihi dardaaran ma leh laba qori iskuma qaadan karo dhaxalkunbuu usoo xaadirayaa qaybtiisa walaa tajuusu wasiyatun dardaaran ma banaana fii akara min athulu thulu wax ka badan in la dardaarmana maaha qofku markuu sii dhimanayo boqolkiiba saddex iyo soddon buu xoolihiisa dardaaran ka dhigi karaa lix iyo lixdanka kalena dhaxlayaashaa leh wa ilaa haddaan saa la odhan dar badan oo cadaawadi isugu jirto ayaa qofku markuu sii dhimanayo suuqad iyo kuwii qaraabadiisa ahaa ee colka ahaayeen ayuu odhan lahaa hebelnaa siiyey ama waan dardaarma lama yeeline inta kale waa mutawaqif way xanibanta boqol kiiba saddex iyo soddon kaasoo hulutha ayuunbuu qofku dardaarankiisa inta kale wuu ka xajirsanyahy waa laga hakiyey arwasiyadiiyo waxaa dardaarmaysa heerkaasay ku egtay ogaada wey wixii kale waa ka kac wlwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar ubadkii iyo arrimihii la isku qabsado ee qoys qoyska ahaa ayuu ka waramo dadka qaarkood baa maal isku qabsado laga soo jawaab dadka qaarkood baa caruura isku qabsada kuwaana nebigu uu ka jawaabay dadkii had iyo jeer u soconaya dadbadsiga iyo ninkani anaga oo ninbaaba maaragtay innagaabaaba laynagu haystaa taana wuu ka jawaabay wuxuu ihi alwaladu lilfuraash waladka firaashku ayaa leh ninka meherku ugu xidhan baa walad kale walilcaahirika saaniga ana alxajaru dhagax buu labada qof ee ilmaha isku haysta mid xaas bay u tahay midina wuxuu leeya waan ka sinay oo ilmahan anaa dhalo waa biyahaygii kan waxaa sheegaya xajar dhagax baa lagu dili xeer ciqaabeedka waxa uu ahaa qofka zaanigaa ee xaas xaasana soo maray in dhagax lagu dilo dhagaxiisi hala liqsiiyo sinuu qirtaye kan kale markaa xaaskiisii ay ahayd ee xamli iyo uray sidaa ku yeelatayna waa ilmihiisii adigu si loo kala jaro marka ay maaragtay muran yimaado waa xaalada xaalad gaara bay markaa tani khuseynaysaa mar walba ma ahee diraasadbaa ku jirta iyo baxsi bay leedahay masaladii waa sida qaalibka hadday kala bixi waayaan oo midina gabadha uu qabo midina sina uu sheeganayo dee kasinada sheeganayo dila ila waladku wuxuu ku raacaya caqadkiiyo meerka waay man iddacaa qofka sheegta ilaa kayri abiihi cid aan aabihii ahayn ka u abtirsada aw tawallaa ama xigto ka dhigta kayra mawaaliihi qaar aan xigtadiisa ahayn ayuu xigto ka dhigto abtirsimadiibuu ayuu guuray la guuray noocay doonaysaba ha ka ahaatee fa calayhi lacnat ullah waalmalaa'ikati wanaasi ajmaciin ilaahay ha nacdalo malaa'igtuna ha nacdasho dadkao dhamina ha nacdalo kaa wax nafuu soo sidaa ma jiro kol hadduu abtirsiimadiisii bedelay oo kii dhalay uu dafiray laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun sunniyo faraltoona lagama aqbalayo sarfun walaa cadlun sunno iyo faraltoona lagama aqbalayo waa macnayaal dhowraa lagu fasirayo waa saas wasalaamu calaykum waraxmat ullah khudbadii buu intaa nabiga kusoo gebagabeeyey calayhi salaatu wasalaam waa khudbad dheeroo oo aada arkayso imaamu muslim baa kitaabkiisa kusoo saaray qawaacid muhiima oo nafiisana waa ku jiraan si fiican marka la doono in loo sharxana mujalad dhan ama kitaab dhan baa laga sameeya wa fii hada alyawm haddaba maalinkaa carafa imtana allahu cala almu'miniin ilaahay mu'miniinta waa u mano sheegtay biqowlihi fi suurat lmaaida suurat lmaa-ida ilahay ugu gallad sheegtay alla wuxuu ihi alyawma akmaltu lakum diinakum waartadii how maanta diintiinna waan idin dhamaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiiyo tii islaamka ana waan idiin buuxiyey waradiitu lakum lislaama diina diinta islaamkana dhaqan baan raalli idinka noqday waxa keliya raalli ka ahayee diin ahaan ku dhaqmi kartaan waa islaamka nicmadaa ilaahay uu maalintaa ummadda islaamka u dhammaystirayna uu ugumana sheegtay alyawma akmaltu lakum diinakum diintiinina ilahay ui maanta waan kaamil yeelay waa maalinkaa sanadkaa tobnaad oo carafo la taagan yahay diintiini waan dhammaystiray sidaa darteed diintii in laydhaa waa la kabaya iyo lifaaq baa loo samaynaya iyo waxbay ka tagtay iyo maya way dhammaystiran tahayba waa kuwa culimadu yidhaahdo qofka shay cusub oo bidco ah diinta kusoo biiriya ilaahay iyo rasuulkiisuu qawadsan yahay qowlkan ilaahayna wuu ka hor imanaya ila ilaahay waan dhamaystiray buuhi diinti marka qofku hadduu waxaan diin ahayn diin ka dhigo ilaahay ow maad dhammaystirina intanaan ku biirinayaa buu leeyahay marka ayaddan uu ka hor imanaya nicmadaydii baan idiin dhammaystiray ayaan taam yeelay nicmadaydii waa taam bay noqotay nicmadani waa nicmadii diinta mar haddii ah, laga hadlayo nicmo eraygu wuxuu udhaxeeya waraditu lakum lislaama diinan diin baa xagga dambe ku sheegan xagga horena diinakum baa ku sheegan marka nicmadani waa nicmatu diin maaha tii dadka iyo duunyada iyo dalka iyo waxaa maaha waxaan kaloo dhami diintay soo hoos galaa marka wa atmamtu calaykum nicmatii qur-aanku isagaa isfasiraya alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra wa axalluu qawmahum daara lbawaar jahanama yaslownaha wabisa alqaraar bedeluu nicmat allahi kufran ilaahay nicmadiisii bay kufri ku bedeleen macnaha diintii ilaahay bay ka tegeen oo gaalnimay qaatay marka nicmat allah nicmada ugu cajiibsan wey diintuna waa dhaqana dhaqankaan ka raalliga ahay dhaqamadu way badan yihiin wixii kaleo kasoo hadhayna waxa weeyaan waa dhaqan jaahiliyadeed dhaqankaan ka raalli ahay waa ka islaamkabaa ilahay taasaa maalintaana aayadaasaa soo degto cajiiba waa aayadda markii uu maaragtay dib u eegay nin yahuudda ka midi cumar bin khadaab uula hadlo wuxuu ihi aayad qur-aankiina ku jirta hadday nagu soo degi lahayd haddaanu nahay yuhuudda maalintay soo degtay ciid baanu ka dhigan lahay bani sheeg buu aayaddanuu yuhuudigii akriyay ma aayaddaasa haysaano buu oo aydaan maalinteeda ciid ka dhigan aniguna waxaan kuugu biirinayaa buuli miisaanka aayaddu ay u hadlaysa marka la eego waxaan ku dari lahaa markay soo degtay waxay ahayd maalinka carafoo sagaala nebiguna carafuu taagnaa maalin jimcaana way ahayd bal intaana ku darsada marka sheekhu tiibuu raaciye wuxu uhi falaa qaraabata haddaba la yaab ma laha an ittakhadahu lmuslimuuna maalinkaa inay muslimiintu ka dhigtaan ciidan inay ciid ka dhigteen wax la yaab le maaha wa yowman saciidan iyo maalin ay baraadhaan yudhiruuna fiihi shukra allah ilaahay shukrigiisay muujinayaan calaa haadihi anacmati alkubraa nicmadan weyn uu markaa u barwaaqeeyey dee iyada iyo maalinka sagaalaad iyo maalinkii tobnaad waa isku mid uun marka farxadda maalinkaa la farxay sagaaloodka ee camalkii ilahay udhama addoonkii u dhamaystiray daraaddeed dadkii tobnaad lala ciiday waa isla ciiduun labadan maalmood wada socda waxaana maalinkan tobnaad lala ciidayaa guusha weyne la gaadhay maalinkii sagaalaad ila waa maalinkii ilaahay dunuubta uu ka soo safeeyey dadke uma inahu calayhi salaau wasalaam nebigu intaa kadib addaa manaasika alxaj waxa uu dhammaystiray oo uu gutay camaladii xajka manaasikulxaj waa camaladii xajka oo ah min ramyi ljimaar dhagaxiibuu tuuray wanaxri geelii buu gowracay waalxalq timii buu xeeray wadawaaf kacbadii iyo safiya maruu dawaafay intaasuu israaciyey maalinkii tobnaad wa bacda an aqaama bimakkata casharata ayaam intii uu toban maalmood maka sii joogay kadib qafala ila almadiina qafala ay rajaca ila almadiina madiinu ku laabtay walamaa ra'aahaa kolkuu madiine arkay kabara halaaan saddex jeer buu hi allahu akbar allahu akbar allahu akbar bidhaanteedu kolkay muuqatay laa ilaaha ila allahu waxdah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir aaibuuna taaibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allahu wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah waa ducada la akriyo markaad reerkaaga iyo waddankaaga kusoo noqoto aaibuuna waan soo noqonay taaibuuna waan toobad keennay caabiduuna waan caabudnay saajiduuna waan u sujuudsannahay intoo dhan ba lirabbina lirabbinaa baa u wada taalla xaamiduuna lirabbina ilaah iyagaan u mahadnaqayna sadaqa allah ilahay baa run sheegay sadaqa allahu wacdah ilaahay ballantuu qaaday uu rumeeyey wanashara cabdah addoonkiisiioo nebi maxameda waa u hiiliyey iyo had walba cidda addoon u noqota wahazama alaxzaaba waxda gaashaanbuurtii buu ku filaaday kafa allahu lmu'miniina alqitaal gaashaanbuurtii wuu jebiyey sidaasuu dabeetana kaga anbabaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo siddeetan habeen kadibna caalamkii kale u rawaxay oo waa geeriyooday rasuulku sala allahu alayh wasalam waaya marka khudbaddaa taariikhiga ahayd oo kutubaha qaarkoodna intan ay wax ku daraan qaarkoodna ay ka yareeyaan taasay ahayd asraarta iyo xikmadda iyo nidaamkaas wanaagsanna waa uga tegaya dhaxalka rasuulku sal allahu alayh wasalam ummadda islaamka maxaa dhacay sanadii tobnaad iyo koob iyo tobnaad waxaa bilaabmay marka alwufuud kolkii dabkii islaamka iyo nuurkiisii oo aada u baxay ayaa cid waliba waxay isku dayday inay dabkaa baxaya keeda ku qabsato oo markaasaa dabeedna cid waliba soo jahaysatay kolkaasaa sumcaddii iyo magacii iyo miisaankii dadka muslimiinta ah ayuu kor noqday dabeedna bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi waxaa ka soo bilaabmay wufuudi ayaa kasoo bilaabmay ilaa sideed iyo toban wafdi ayaa halkan uu isku daba xidhaya waa caamulwufuud ayaa la yidhaha sanadkan tobnaad iyo kii sagaalaad akhirkiisa ah, iyo koob iyo tobnaadba sanadaha waxaa la yidhaha caamulwufuud waa sanadii wufuuda oo dadkii markii hore loogu tegayo in col la dulgeeyo iyagiyo soconaya oo haybadii islaamku ay soo jiidatay ayaa halkan imanaya markaasaa waxaad arkaysaa qaar aan shilin iyo qodax toona laga jarin inay meesha marayaan siday u soconayaan iyo markay halkan yimaadaan siday isaga geesaha leeyihiin ee u kakan yihiin iyo hadallada ka soo baxaya iyo rafadkay ku rafanayaan xadrada nebiga iyo waxaad arkaysaa inay yihiin dadka meesha ku noolaa dad cajiib leh iyaduna waa muuqaalka ay ku siinayso wey had iyo jeer waxa shayga adaabta laydha iyo akhlaaqda iyo anshaxa fiicanna inuu iimaanka ku urursan yahay ayaad arkaysa oo dadku hadda iyo jeer markaana iimaan lahayn wax waliba ay ka suuragan yihiin wax walba xayawaanka ka suuroobaaba wuu ka suuroobaya marka ehm, xiisado iyo casharo iyo cibrooyin baad ka faa'iidaysaa wufuuda iyo siduu nebigu ula dhaqmayay calayhi salaatu wasalaam ee siyaasada lahayd ee xikmadda lahayd ee usluubka lahay ee soo jiidashada lahayd ee qolaba sibuu ku qaabilaya marka siyaasa sharciya wax badan baa maaragtay siyaasa alkhaarijiya lilmuslimiin ayaa laga faa'iidaysan lahaa dadka qiyaadadooda iyo maamulkooda dadka muslimiinta waa arrimahan u baahan inay akhriyaan oo cibar badan iyo casharo ay kala baxaan halku noofal la akhriyi lahaa faylasuufiyo gaalada ahi ay qoreen oo uu qofku taa raajici lahaa markuu siyaasiga noqdo oo dabeedna markuu khudbad akhriyayo uu odhan lahaa faylasuuf hebel buog hebel ama novel hebel wuxuu ku sheegay qiso noocaa iyo noocaas hal wafdigaasi markuu nebiga la kulmay dhacdadaasaa timi dheh tanaa kaaga qiimo badana ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedabaad sharaf ku yeelanaysaae eh. exambuliskaaga iyo tusaalayaashaada halkan ka qaado intaad meelo kale oo bilaa macno ah iyo nin adiga kaa liita wixii uu maskaxda ka ka fikiray intaad ku meeraysan lahayd waa mulaaxada muhima lilqiyaada dadkan hogaaminta ah arrin aynu ugu naseexaynayno wey alwufuud manaa sheeko la iska sheegaya un maaha siirada waxa loo qorayaa qolo waliba oo takhasusaad lihiba casharadooday kala baxay waaya wufuuddu qaarkood way noo soo horumareen laakiin labaataneeyadan waftiya oo halka ku xusaya waa intaan xagga hore lagu soo sheegin intii iyo intan way iskabayaan wa fii haadihi sana sanadan tobnaad walatii qablahaa iyo tii ka horeyso sanadii sagaalaad ahayd kaana wufuud lcarab ilaa rasuuli illah sala allahu alayh wasalam wufuuddii carabtu waxay ku soo jahaysatay nebi maxamed liyubaayicuuhu cala alislaam si ay islaamka ugula heshiiyaan rasuulka wa kaana yaqdumuuna afwaaja waxay ahaayeen kooxo kooxay u iman jireen xayn xayn ummado haddaba wuxuu ku uri ولما ama welima في أkhباar hadihi الwفud wufuudan akhbaartooda iyo wararkooda waxa ku jira daraadii welimaa fii akhbaari hadihi lwufuud wufuudan aynu sheegi doono akhbaarta ku jirta daraaddeed oo ah min atacaaliim alxamiida aqoon ammaan leh allatii yaxtaaju taasoo ay u baahan yihiin yaxtaaju uu u baahan yahay duladab qofka edabta wanaagsan le uu baahan yahay an yacrifahaa inuu garto tacaalib alxamiida waa aqoon aqoon kororsi muhiimahoo la mahadiyey oo u baahan yahay qofka adab iyo qiyaado wanaagsan hogaami wanaagsan doonaya taa daraaddeed ayaa ra'aynaa waxaanu aragnay an nadkura laka minhaa inaanu kaaga sheegno maa yaziiduka wax kuu kordhiya yaqiinan yaqiin kuu kordhiya wayuniiru ifinaya basiirataka aragtidaada iyo garaadkaaga wax kobcinaya oo yaqiinna kuu kordhinaya daraaddii baanu usoo qaadanay inaanu kugu sheegno fa naquulu waxaanu leenahay intaa wuxuu isku dayay faqradda ah inuu kugu iftiimiyo sababta u keenaya sheekada wufuuda waxaa ku jirta tacaaliim alxamiida aqoon la mahadinayo oo qof kastoo edabla ugu sugan yaqiin bay kordhin basiirada qofka iyo aqoontiisa iyo mustawihiisa kor u qaadaysa taa daraaddeed baan wufuuddan u sheegayaa buuli wafdu najraan waa reer najraan wafdigoodii iyaguna waxay ahaayeen niman dee kristan ahaayo xagga yemanta deganaayo ay markaa sideetameeye ahaayo labaataneeye ay yihiin nimankii boobabka ahaa ee xulka ahaayo hadalkii qaybsaday oo dhowr iyo toban haddana saddex kamid a ah, haddana nin ay sii bidayeen ka dhigay oo dood adag nebiga la galay oo masaajidka uu ku qaabilay oo markii arrimuhu ay ribadeen waxyaabaha qaarkood uu nebigu u da ilaahay inuu ka jawaabo dabeetana suuratu cumraan siddeetanka aayadooda u horeeya ayaaba soo degayba kolkaasuu ku dul akriyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wafdigaasoo aada u cuslaa daraaddeed ayaa usoo horreysiiya wufuuda waay wax badan oo fiqi lahoo taariikh lahoo mucaamalo gaalada lala mucaamaloodo lahoo ayaa laga faaidaysanaya wa min alwufuudi waxaa ka mida ah wafdu najraan wa kaanuu sitiina raakiban lixdan gaadiid fuushan bay ahaayeen lixdankaasu isagu qaatay dakhaluu lmasjid masaajidkii nebigay soo galeen inuu gaalku aanu jidhkiisu nijaas ahayn baa laga faa'idaysanayaa waayo hadday nijaas yihiin nebigu uma ogolaadeen masaajidka inay soo galaan muhimmadda weyn waxa uu siinayeyna waxa uu ahaa inay islaamaan wa calayhim hiyaabu alxibara waxa ay gashanaayeen dharka lagu sameeyo meesha xibaro laydhaa yeman ku taalla wa ardiyatu alxariir go-yaal bay iska hilaabnaayeen xariira mukhtamiina bidahab fargallo badan oo dahabana waa la iska gashanaa waaya wa macahum busut waxay iska siteen roogag iyo sijaado fiiha tamaahiilu wamusuux tamaahiil sawiro ayaa ku yaala oo dee kiristankuna wax ka sawir badanoo waa adiga arkayoo kol maryam baanu sawiraynaa bay odhanayaan kol ciisa la sawiraya kolba kol waxaa la sawirayaa sanamyo kaniisadaha dee waxa sawir ku yaalla qof waa maaragtay ciddii aragtay baa arag tamaahiil sawirkaasaa diintooda ay ku meeraysanaysa marka musuuxa laftiisuna waa dhar adag oo markaas ka samaysan eh, timo eh, idhaahna dhogor ka samaysan oo la masixi karayo markaad masaxdo aada iyo aada gacantuu macaasanayso jaa-uu bihaa waxyaabahan way keeneen hadiyatan linabiyi sala allahu calayhi wasalam hadiyad bay nabiga ugu keeneen falam yaqbal ilbusut mu aqbalin wixii sawirada lahaa wa qabila almusuux laakiin kuwii iska yara qallafsanaaye haragiya waxaa ka samaysnaabuu aqbalay musuux waa maxaa walamaa jaaa waqtu salaatihim goortii salaadoodu ay tukan jireen kolkii ay timi wixii brayerska ay odhan jireen salluu fi lmasjid masaajidka dhexdiisii bay ku safteen mustaqbiliina iyagoo ujahaystay jahaystay bayt almuqadas buu hi halkan lakiin asawaab mustaqbiliin almashriq bikhilaafi maa dakarahu lmualif waayo iyagu kristan bay ahaan qorax ka dhaca ayay u jeestaan xagga galbeedkana waxaa ujeesanayay qudus yahuudda waaya marka waxay ujeesteen almashriq intay istaagtaageen masaajidkii nebiga ayaa xaggaa bariga adigan arkoo dee laba qiblay leedahay kaniisadooduiyo bari iyo galbeeda barigii baa loo jeedsaday kolkaasi asxaabta qaarkoodina war joojiya waxaanay wadwadayaan waa maxay dabeedna wuxu uhi war inaga daaya waxba inaga yeeli maysa masjidka eh. qaaray soo jii salaad kusoo jiidanayaanna ma nihine wuxuoda ha wadwadeena iska daaya ila wax ka weyn buu nabigu socdaa walamaa atamuu salaatahum kolkii ay salaad tukashadoodii dhamaystireen dacaahum calayhi asalaatu wasalaam lilislaam islaamku ugu yeedha wuxu uhi ma dhamaysateen haddaba soo fadhiistaan doodii bilowneen islaamku ugu yeedhay abow nagtay xarfiyeen way diideen wa qaaluu waxay dhahan kunnaa muslimiina qablakum de annagu idinka ka hor baabaanu muslin ahay oonu diin lahay dood bay isu diyaariyeen fa qaala calayhi salaatu wasalaam nebiguna markaa wuxuu yidhi aduu hadal kuu dheeraa qisada sheekhuu soo kooye dood dheeroo adag kadib markii ay ribatay ribatayba wuxuu hi yamnacukum min alislaami alaaa waxay idiin diidaya inaa islaamtaan saddex arimood waan idin ogahay waxa ii sheegteen ma aha waxa idin diidaya iyo qaladaanu leenahay laakiin waxaanaa idin diidaya cibaadatukum usaliib waaklukum laxma alkhinziir wazacmukum ana lilaahi walada wixiinii qurunqaraadkiibaa weli qalbiga ku haystaan buuri cibaadatukum asaliib bahalkii xumaa karooskiibaa weli hooska ku sidataanoo caabudaan waaklukum laxma alkhinziir waxaa cuntaan doofaarka hilibkiisa oo isleedihiin daayabaa laydin odhan wazacmukum ana lilaahi walada waxaad sheegtaan inuu ilaahay walad leeyahay taana daayabaa laydin odhan arrimahaasoo ku adag tihiin daraaddeed baa idiin diidaysa inaad islaamtaan qaaluu waxay idhaahdeen faman mithlu ciisa khuliqa min kayri ab ciise yaa lamid ahe la abuuray aabbala-aan bal cidda ciise lamid ahe iska la abuuray aabbala-aan bal noo sheeg فأنزل الله ذلika في ذalika في sوuرaة aلcمrاn suuرaة aلcمrاn baa markaa ilahay aayaadkan uu soo dejiyey isagoo uga jawaabti ka xilqaaday nebiga ina mثل عيسى عinda الله nebi ciise waxa uu lamid yahay ilahay agtiisa ka maثل aadama aadam khalaqahu min turaab ciid uu ilaahay ka abuuray ciise waxaabuu lahaa hooyo badig baaba isagu laga